بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نموذج بين واحد عديسا نوع الإطناب إطناب كالنوعية سعداء فيما يأتي وحسو سعدا bogga laba boqol iyo sagaal ayaynu ka qaadaynaa idnaabku wuxuu ahaa hadalka oo laga badiyo sidii lagu yaqaanay ama loogu talagalay ama macnaha qadarkiisa iyo qiyaastiisuba ay ahayd bayin waxaad caddaysaa nowca alinaab idnaabka noociisa caddee fii maa ya'tii waxa soo socda qaala tacaalaa alle ayaa yidhi afa amina ma aamin bay ka noqdeen ahlulquraa tuulooyinka dadka degaa an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa baaska iyagu bayaatan iyagoo waabariisanaya wa hum naa'imuun hurdana awa amina ma aamin bay kaga jiraan ahlulquraa tuulooyinka dadka degani an ya'tiyahum inuu u yimaado ba'sunaa baaska iyagu iyo balaayadayadu duxan barqinkii wahum yalcabuun iyagoo ciyaaraya afa aaminuu makra allah ilaahay makrigiisa ma aamin bay ka noqdeen falaa ya'manu makra allah ilaahay makrigiisa aaminka ma noqdo ila alqowmu alkhaasiruun ummad khasaartay unbaa aamin ka noqon karta ilaahay makrigiisa ilaah subxaanahu wa tacaalaa aayadahan wuxuu inagu xasuusinayaa inaan makrigiisa aamin laga noqon inaan laysdhiganinoo qofku uuna is odhanin adigu martabad iyo heer waxaa taagan tahay ilaahay una ku hallayn karaynin marnaba inuuna taa ku fikirin kolkaa ilaah subxaanahu wa tacaala quraha ayuu soo qaatay tuulooyinka dadka degan laakiin ahlulmudun ma aha dadka laga hadlaya sababtu waxa weeye ahlulmudun aan looga hadlaynin ee ahlulqura loo soo qaatay musiibadu markay tuulada gaadho waa markay dhaafto maxay magaalooyinka markay dhaafto weeyaan iyo caasimadaha ayay tuulooyinka u baxdaa oo qof qof iyo tuulo tuulo iyo kolka waa musiibo khatar ah oo tuulooyinka gaadhaysaa ayaa laga hadlaya ama macnuhu uu noqonaya laba xaaladood oo musiibadu ay ugu qadhaadhahay ayuu ilaah soo qaatay subxaanahu wa tacaala waa waqtu nowm iyo waqtu duxaa weeyi ama waqtu nowm iyo waqtu lacib weeyaan waa labada xilliye dadku ay mashquulsan yihiin ee marna ay hurdo ku mashquulsan yihiin marna ay ciyaar ku mashquulsan yihiin haddaba aayaddaa takraar baa ku jira takraarka ku jiraana waxa weeye oo loo soo celceliyay ujeeddadu noqonaysaa waa fii macridi lindaar waa digid hadafka iyo ujeeddada laga wataa waa digid iyo litaqriiri lmacnaa in macnaha lagugu sugo fii nufuusi saamiciin dadka dhegaystayaasha ah naftooda afa amina ma aamin bay noqdeen ahlulquraa tuulooyinka dadka degeni an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa annaga baaska yagu bayaatan iyagoo waabariisanaya wa hum naa'imuun ay haddana hurdaan awa amina ma aamin bay noqdeen ahlulquraa tuulooyinka dadka degani an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa annaga baaska yagu duxan barqinkii wa hum yalcabuun iyagoo ciyaaraya afa aaminuu ma aamin bay ka noqdeen makra allah ilaahay makrigiisa falaa ya'manu aamin kama noqonayo makr allaahi ilaahay makrigiisa ila alqowmu alkhaasiruun qoom khasaaray mooye cid kale aaminka noqon mayso wa qaala tacaala alle ayaa yidhi wamaa jacalnaa libasharin wax bashara umaanaan yeelin min qablika adiga ka hor nebi maxamedow alkhulda waaritaan umaanaan yeelin afa in mita haddii aada dhimato fa hum alkhaaliduun ma iyaga ayaa waaraya kullu nafsin naf kastaana daa'iqatu lmowti geerida tii dhadhaminaysa weeyaan ilaah subxaanahu wa tacaala aayaddaa saddex fikradood ayaa la inoogu sheegay oo fikradda koobaad si nafyi ah ayaa loo sheegay iyo diidda ay ku jirto wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda buu ilaahay yidhi adiga ka hor qof hortaa anu waarid u qadarnay ma jira qof anu hortaa waarid u qadarnay ma jiro buu ilaahay nebi maxamed ku leeyahay hortaa cid waaraysa cid waartay ma jirto fikradda labaadna hab su-aaleed buu ilaahay inoogu soo gudbiyey oo istifhaam baa laga dhigay waxaa la yidhi afa imita mita fahum lkhaaliduun nebi maxamedow haddaad adigu geeriyooto ma iyaga ayaa waari baa la yidhi waa su-aale waa la garanayaa inayna iyaguna waaraynin fikraddaana hab su-aaleed baa loo soo dhigay fikradda saddexaadna hab iijaabiyaa loo soo dhigay oo nafyi iyo su-aal ahayn oo waxaa la yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kaste oo eh, oo dee nool wax kaste oo naf ay ku jirto mawtka waa dhadhamin doonaayo waa dhiman doonaa kullu nafsin daa'iqat lmowt haddaba waxaynu uga soconnaa aayaddaa saddexda fikradood fikradda koobaad waa nafyi baynu nidhi wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld nebi maxamedow wax bashar ah umaanaan yeelin inuu waaro adiga intii kaa horraysay nebigaa loo yimid oo waxaa la yidhi haddaad dhimato ma iyagaa waari halkaa waxaad ogaanaysaa oo jumlada aad ogaanaysaa nebi maxamed in la sugayo inuu geeriyoonayo waana hab su-aaleed baa loo soo dhigay haddana ijaabi baa lagu soo khatimay ama lagu soo gebagabeeyeyoo kullu nafsin daa'iqat lmowt inta suurkii ixaadiga ahaa la qaatay ayaa la yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt naf oo dhani waa tii dhadhamisaa geerida kolkaa xaggana isticaara ku jirto geeridiiba sharaab oo kale lagaaga dhigay waxuu qofku dhadhaminayo ayaa lagaaga dhigaya uu caadi u dhadhaminayo markaasaa daaiqat lmowt haddaba aayada takraar baa ku jira takraarkuna macno la-aan ma ahe oo ilaahay qur-aankiisa takraar bilaa macniihi kuma jiree haddii shayga takraar lagu sameeyo hadaf iyo ujeedo ayaa loo soo takraarinaya oo macnaha loo soo celcelinaya hadaba ujeeddada loo soo celceliyey markaan eegno afa in mitta fahum lkhaaliduun waa takraarka noocii tadyiilka la odhan jiray kolka welibana waa kii la odhan jiray lam yajri majralmathal weeyaan waa kii hadalka hore una ka maarmaynin waxaa inoogu xiga kullu nafsin daa'iqat lmowt aayaddaa kale lafteedu waa xawey noocii la odhan jiray tadyiilka jaraa majralmathal waa noocii la odhan jiray ee hadalka la gooni noqon jiray ama kelidii haddii lagu hadlo macno samaynayey wa qaala abu ayib abu ayib nin la odhan jiray baa yidhi inii usaaxibu xilmii wahwa bi karamun walaa usaaxibu xilmii wahwa bi jubunun inii usaaxibu xilmii wahwa bi karamun walaa usaaxibu xilmii wahwa bi jubunun inii anigu usaaxibu waxaan la saaxiibaa xilmii dulqaadka waan la saaxiibaa wahwa dulqaadku bi aniga karamun markuu sharafii yahay dulqaadku hadduu sharaf ii yahay dulqaadka waan la saaxiibaa buu yidhi intuu sharaf ii yahay dulqaadku innii usaaxibu waan la saaxiibaa xilmii dulqaadkayga ayaan la saaxiibaa wahwa bi karamun markuu karam iyo sharaf ii yahay walaa usaaxibu lama saaxiibo xilmii dulqaadkayga wahwa bi jubunun markuu fulaynimo igu yahay dulqaadku hadduu fulaynimo yahay ma sameeyo oo ma dulqaato laakiin haddii dulqaadku uu sharaf yahay waan dulqaataa buu leeyaho waan ogolahay isaga haddaba beydkaa waxaa ku jira takraar baa ixtiraas baa ku jira ixtiraas ixtiraaska ku jira waa wahwa bi karamun iyo wahwa bi jubunun labadaasuu ixtiraas kaga jira ixtiraaskuna wuxuu ahaa kelmad gabayga saa'id lagaga dhigo oo kaa ilaalinaysa macno khaldan oo loo fahmayo markuu yidhi inii usaaxibu xilmi dulqaadka waan la saaxiibayo nin dulqaad badan baan ahay intaa markuu yidhi fulaynima inay ugeysay baa la moodayaa markaasuu taa iska ilaaliyo wahwa bikaram buu kuleeyahay war markuu sharafii leeyahay unbaan dulqaataa walaa usaaxibu xilmi waxaa la moodayaa doqoniima inay ugeysay markaana dulqaadkaba ma aqaan markuu yidhaa wahwa bi jubunun markuu fulaynimadii ceebta igu yahay ayaanan dulqaadka samaynin buu ku yidhi markaana waa ixtiraas haddaba wa qaala naabiqat aljacdi wuxuu yihi yahju isagoo nin caayaya low ana albakhiliina waanta minhm ra-wka tacalamuu minka niaad low ana albakhiliina dadka bakhiiliinta ee qacanta adagi wa anta minhum hadda adigu iyagaad ka tirsan tahaye ra-wka hadday ra-wka hadday ku arki lahaayeen tacalamuu minka waxay kaa baran lahaayeen almiaal sida dadka loo warwareejiyey kaa baran lahaayeen buu yihi bakhaylka calaamada lagu yaqaanaa waa warwareejin wuxuu kollay ku siinayuu ku qasban yahay ayuu berri kaalay wiiga dambe kaalay maalin heblaayo kaalay sida dadka loo warwareejiyo ayay dadku kaa baran lahaayeen buu yidhi markaa low anna albaakhiliina dadka bakhayliintiihi wa anta hadda adiguna minhum iyaga ayaabad ka tirsan tahaye ra-owka hadday ku arki lahaayeen tacallamuu minka waxay kaa baran lahaayeen almidaala sida dadka loo warwareejiyo ayay kaa baran lahaayeen ama dadka dee aan waxooga loo siinine kolba cudurdaar hor leh loogu keeno ayay kaa baran lahaayeen haddaba halkani inaabka ku jiraa wa anta minhum weeyaan waana ictiraad wa anta minhum waa ictiraad ujeeddada laga leeyahayna waa lilisraac ilaa dami lmukhaatab waxaa loo degdegayaa ka lala hadlayo in ceebtiisa markaaba lagu soo muujiyo low ana albakhiliin wa anta minhum hadda adaaba bakhayle baa lagu leeyahay wa qaalat acraabiya gabadha acraabiyada ayaa tidhi lirajuli nin bay ku tidhi kabat allah allaha duleeyo kulla caduwin laka cadow kastood leedahay allaha duuleeyo ilaa nafsaka naftaada mooyaane waxay ku tidhi war cadow kastood leedahay allaha duleeyo naftaada mooyaane waxaad og tahay kollay qofka aadamaha ah cadowgiisa waxaa ka mida naftiisa oo iyadaaba dee sabab ugu noqoto marar badan inuu naar galo inuu naar galo ama waxay jeceshahay ayay u jiidaa baa la yidhaahdaa kolkaa markii islaantaasi hadlaysay waxay tidhi kabat allah allaha dulleeyo kulla caduwin laka cadow kaste ood leedahay allaha dulleeyo ilaa nafsaka naftaada mooyaane haddaba halkan ixtiraas baa ku jira kelmadda nafsaka ah waxay inaga ilaalinaysaa ilaa adiga inay ku habaaraysa in la moodo ilin kabat allaahu caduwaka haddii intaa lagu daayo cadowgaaga allaha dulleeyo naftaadibaa ka mid ah kolkaa qofkaasi waa qofku habaaraya adiga laftarkaaga cadowgaagiibuu habaarayaayo dee naftaada uga horaysa cadowgaaga kolkaa waxay samaysay ixtiraas wax ilaalinayo hadalka in loo fahmay habaar inuu noqdo ka ilaalinayay la timid oo ilaa nafsaka ah naftaadii baa laga soo reebay waa inaab markaa ixtiraas buu ka noqonayaa hadafkiisuna waa jumlada macnihii looga jeeday macnaaan ahayn in looga fahmo ay kaa ilaalinaysaa wa qaala tacaala ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi amadakum ilaah baa idiin kordhiyey bimaa taclamuun waxaad ogtihiin buu ilaahay idiin kordhiyey amadakum wuxuu idiin kordhiyey biancaamin nimcooley iyo wabeniin inamo u fiirsa amadakum bima taclamuun amadakum biancaamin wabaniin haddaba aayaddaa qur-aankaa takraar baa ku jira takraarka ku jiraana markii ilaahay yidhi amadakum bima taclamuun ilaahay baa idin siiyey oo idiin kordhiyey waxaad ogtihiin waxaad ogtihiin ilaahay ku siiyey muna fara badnayn bal ka waran bal eh, ka waran cilmigaagii ka waran islaamnimadaadii ka waran lixaadkaagii ka waran maadaa tirin karaa eh, wain tacudu nicmat allah laa tuxsuuha caafimaadka nimcada ilaahay ku siiye haddaad tiri istiraa ma tirin kartid haddaba amadakum bima taclamuun bima taclamuun waa hadal guud waxaad og tihiin ilaahay idin siiyey baa layna yidhi wixii baa laynoo fasirayo waxaa la yidhi amadakum bancaam war nimcooley baa laydin siiyey wa beniin iyo inamo ayaa laydin siiyey haddaba amadakum biancaamin wa beniin waxaa la soo celceliyey amadakum bimaa taclamuuntii hore ayaa in yaroo kamida la soo celiyey ujeedada loo soo celiyeyna waa aliidaax bacda alibhaam aliidaax bacda alibhaam waxay ka tahay kolkaa bedelulbacdiga kaynu odhan jirnay ma garanaysa amaa bayaankii ma garanaysaa bayaankii waa bayaankii juziga ahaa weeyaan aliidaax bacda alibhaam markii lagu yidhaha amadakum bimaa taclamuun waxaad ogtihiin buu ilaahay idin siiyey waxoogaa ibhaama ku jira oo dee waxaad ogtahay tahay wuu ballaadhan yahay markaasaa si gaara loo soo qaatoo lagu yidhi amadakum biancaamin wa baniin war inamada ilaahay idin siiyey iyo nimcoolayda miyaydaan arag tamriinka koobaad tamriinka koobaad wadax waxaad cadaysaa algarada hadafka min atakraari takraarka looga jeedo fii kulli maalin halkaa fi kuli maalin bu yidhi mise fi kuli mihaalin okay mihaal halkaa ka dhiga fi kuli mihaalin halkaa ka dhiga fi kuli maalin wuu ku saay soo ma shek maxmed sax dabcaddaas waa dabcaddii nasixi jirtay meesha khaldanta fi kuli mihaalin weeyi markaa wadix waxaad caddaysaa algarada hadafka min atakraari takraarka looga jeedo fi kuli mihaalin tusaale kaste oo min alamhilati alaatiya tusaalayaasha soo socdaa qaala bacdu shucaraa'i alxamaasa dadka xamaasada iyo dhiirigelinta ka gabyo qaarkood ayaa yidhi ilaa macdini alcizi almu'ahali waannada hunaaka hunaaka alfadlu waalkhuluqu ljazlu ilaa macdini alcizi almu'ahali waannada hunaaka hunaaka alfadlu waalkhuluqu ljazlu ilaa macdini alcizi ciziga asalkiisii cizigii almu'ahali asalka ahaa ama dhaxalgalka ahaa wanada iyo deeqda asalkeegii hunaaka bartaa amaa hunaaka halkaa ayuu ahaaday alfadlu fadliga iyo wlkhuluqu akhlaaqda aljazlu qaaliga ihi akhlaaqda weyni ee qawiga ihi hunaaka hunaaka alfadlu wlkhuluqu ljazlu haddaba takraar baa halkan ku jira takraarkuna waa labada hunaaka ee la soo celceliyey hunaaka hunaaka ujeeddada loo soo celceliyeyna waa tawkiid lmacnaa in macnaha la adkeeyo ayaa la doonayaa saasaa hunaaka hunaaka loo soo celiyey wa qaalat acraabiya gabadh acraabiyada oo tarsi u barooranaysa waladayha labadeedii ilmood ayaa gabaygan tirisay gabadhan acraabiyadaa laba wiilay dhashay baa ka geeriyooday gabanay gabayganay markaa ku barooratay yaa man axasa bunayaya ladinahum ladaynihumaa ka duratayni tashadaa canhuma asadafu yaa man axasa bunayaya ladaynihumaa samcii wa darfii fa darfi lyowma mukhtadafun yaa man axaasa bunayaya ladaynihumaa ka duratayni tashada canhumaa sadafu yaa man axaasa bunayaya ladaynihumaa samcii wa darfii fa darfi lyowma mukhtadafuun waxaa jiray gabadhaasi markii gabayga tirinaysay yaaman axase ka dareemayow bunayaya labadayda wiil ka dareemayow alladayni labadaa wiiloo humaa iyagu ka duratayni laba jawharood aad moodo labada jawharoodoo tashadaa canhumaa dhimbiile ay ka soo boodeen asadafu galkoogii sida dhimbiilaha u daatay galkiibaa ka daatay sida dhimbiilaha yaaman axase ka dareemaya bunayaya labadaydii wiil alladayni kuwaasoo huma iyagu samci aniga maqalkayga iyo wa indhahayga ahaa haddaba fa indhahaygu alyowma maanta mukhtadafun waa mid layga qaatay waa laygala tafay waa layga boobay bay tidhi indhihii labada ilmood waxay ahaayeen il iyo dhago waa layga boobay yaa ila dareemaya bay tidhi hadaba warwarka iyo murugada iga haysta waxaynu uga soconnaa labada beyd sidaad arkaysa takraar baa ku jira beydkii hore uunbay haddana bay mar labaad soo celisay macnihiisii macno u ka dhadhow labadaa baydee takraarku ku jiro ujeeddadu waa idhaaru ljazac walxusni baa la yidhaah gabadhani inay warwareyso warwarka iyo murugada aawadii ayay usoo celcelisay camar ibnu kalhuum ninkii la odhan jiray baa yidhi fii mucallaqatihi isagoo mucallaqadiisii ka hadlaya biayi mashii'atin camru bnu hindin nakunu liqaylikum fiiha qatiinan بأي مشيئة عمرو بن hindin تطيic bna الوshاaة وتاsdrيn ninka waxaa loo odhan jiray camr ibnu kalhuun baa la yidhaahdaayo waxa awow u ahaa ninkii libaaxa faydhka ku dilay qoladan taarikh ka warramaa nin badan inuu libaaxa faydh ku dilay kolkaa wuxuu ahaa muhalil baa loo odhan jiro nin aada ilaahay awood u siiyey buu ahaa jidheed guryaro wuxuu geli jiray madax libaax ka samaysan jaajuurkiisuba madax libaax libaaxuu yahay kolka camar ibnu kalhuum hooyadii hindaa la odhan jiray camar ibnu hindi baa la yidhaha ninkanu gabayga ka dul tirinayo isna boqor buu ahayo boqorkanna hooyadii hindaa la odhan jiray eeg labada nin waa camar ibnu hindin iyo camar ibnu kalhuum camar ibnu kalhuumku waa gabaya oo waa ninkan gabayga tirinaya camar ibnu hindinkuna waa boqor oo waa boqorkii haystay weeyaan xiira waxaa kaloo jira labadooda hooyana mid kasta hindaa la odhan jiray boqorkani wuu gardarnaayo waa kii yaraaya ibnulcishriin ninkii dilay ma garanaysi ibnulcishriin ninkii dilay weeyaan kolkaa wuu gardarnaa boqorkaniyo maalin maalmaha ka miduu yidhi adduunka ma laga soo helayaa buu ihi islaan hooyaday iska kibrisaa oon hooyaday u adeegayn oon u khidmaynayn ilan hooyaday boqor bay dhashay buu yidhi markaasaa lala yaabayoo waa la fikiro waxaa lagu yidhi haabaa lagu yidhi camar ibnu hindi oo gabayaa hooyadii bal xaafaday ka soo jeeda ka warran baa lagu yidhi aabbaheed waa ninkii taariikhda la yaqaanay adeerkeed waa ninkii muhalhila carabi ay ku mahmaahi jirtay ashar bin kulayb inankeegu waa ninka gabayaaga ee camar ibnu kalhuum la yidhaah ee qaaliga ah umalayn malayn mayna baa lagu yidhi eh, eh, hinda oo ninkaa hooyadii ihi inay hooyadaa u shaqaynay wuxuu idhi aamusa oo u yeedha boqorkaa idin doonayun ku dhaha waxaa lagu yidhi boqorkaa idin doonaye kaalaya way u yimaadeen iyagoo filanaya inuu boqorku soo dhaweeyo ayaa hinda oo gabayaaga hooyadiia boqorka hooyadii loo geeyey markaasaa isna boqorka loo keenay iyadoon fadhiisanin ayaa dirasho lagu bilaabay naawiliini wicaa tamri bay ku tidhi boqorka hooyadii kabahaba iskama bixin weelkaa timirta ii keen bay ku tidhi kabaha iska saarine saaxib lxaaja taquumu ilaa xaajatiha bay ugu jawaabtay tabaahani baahideeda miyay qabsato ha qabsato bay ku tidhi tabaahani oo iyadoo ha soo shaqaysato intaa markay tidhi ayaa gabadhii la diranayay ma garanaysa ee gabayaaga hooyada u ahayd ayaa barooratay markaasay tihi waa dullah inankeegii bay la hadashay alla meeshan laigu guumaystay maxay ahayd bay tidhi markaa iyadoo yaaban oo waa dullo ahle ayuu inankeegii maqlay markaasuu yimid oo wuxuu ogaaday xaalkii kadibna gaadkii boqorka intuu laayey ayuu boqorka laftiisa qabtay boqorka horay uma dili wuu dili doonaa laakiin gabaygan horta ka dul tiriyey gabaygan markuu ka dul tiriyey waxaa kamid ahaa gabayga markuu tirinayay idaa balaga alfitaama lanaa radiicun takiru lahu ljabaabiru saajidiina ka ayaga naaska ka guraya anaga reerka yaga ninka ka dhasha markuu naaska ka gurayo boqoradu way u sujuudaan buu yidhi ka iyaga weyn maxaad u daydayatay buu leeyahay markaa boqorow adigaa badgalay gabaygani waa gabayguu boqorka ku dul tirinayey gebagabadiina wuu dilay boqorkii hooyadii haystay bi biayi mashiiatin damece ayaa camru bnu hindin camru bnu hindinow nakuunu anu u noqonaa damece ayaanu u noqonaa xiire ayuu haysan jiray boqorkani ma ogtahay camr ibnu hundi lo odhan jiray biayi mashiiatin wuxuu ku leeyahay damece ayaa camru bnu hindin camru ibnu hindinow nakuunu aanu u noqonaynaa liqaylikum ninkiinaa mas-uulka idiin ah fiiha qaiinan ee meesha mas-uulka idinka ah aanu qatiin ugu noqonaynaa xayn qaiinka luqa alcarabiya waxyaabaha loo yaqaano waxaa ka mid a xaynta yare adhiga ah qatiin waa la yidhaahdaa oo gruub yaroo kolba dhinac la layskaga kaxaysto oo adiyo oo layskaga tashado ayaa la yidhaahdaa qatiin shaqaalaha laftiisana waa la yidhaahdaa kelmadda qayl ihina waa boqorka boqorka ayaa la yidhaahdaa qayl qayl waa boqorka kolla waxay noqotaa dadka wax tumana way noqotaa labada macnoba way leedahay kolkaa boqorka boqor uu ka ho uu ka sarreeyo ayaa qayl la yidhaahdaa wuxuu yihi biayi mashiiatin damacee ayaa camru bnu hindin camru bnu hindinow nakuunu anu ugu noqonaa liqayliku madaxdiinna fiihaa halkan qadiinan kuwa u adeega war madaxdiinna yaryar maxaanu ugu adeegnaa buu yidhi damaceenu ugu adeegnaa madaxdiina hoose madaxda hoose ma garanaysaa in madaxdu ka sarrayso hooyadiibuu madax ka dhigayaa ilaan boqorkay dhashaye madax baa ka sarrayso dee inankeygaa ka sarreeya sideenu ugu adeegnaa madaxdiina madaxdu ay kasii sarrayso buu yidhi biayi mashiiatin doonidee ayaa camru bnu hindin camar ibnu hindiyow tudiicu bina aad noogu dhegaysani alwushaata isku dirayaasha oo watasdariina aad noo yaraysani war maxaad dadka isku keen diray aad u maqashay maxaad u damacdayba inaad annagana yasto ood hooyaday inaad yasto maxaad uhunguraysay buu leeyahay markaa labada beyt takraar baa ku jira oo way soo noqnoqdeenoo mid kastaa waa biayi mashiiatin amrubnu camru bnu hindin ujeeddada laga leeyahayna waa tawbiiq canaan weeyaan boqorka ayuu canaananayey qoortuu ka jaray markii dambe qaala tacaala ilaah baa yidhi fa ina maca alcusri cusriga miciisa waxaa ahaaday yusran fudayd ina maca alcusri cusriga miciisa waxaa ahaaday yusran fudayd jumlada waa la soo celceliyey ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran ujeeddada loo soo celceliyey waa taqriiru lmacnaa fii nafsi saamic inaad aad iyo aad u aaminto ilaahay yusrigiisu inuu ka ballaaran yahay cusriga culimada mufasiriinta ah haddaad eegtiin dhammaan waxay isku raaceen halkan inuu yusrigan iyo iyo iyo aayaddu inay bishaaro tahay bay isku raaceen aayaddan inay maxay tahay inay bishaaro tahay oo haddii maanta dhib aad ku jirto inuu ilaahay farajku siinayo ayay isku raaceen waxa laga yaabaa laakiin ardayga aan luqada si wanaagsan u aqoonin wuxuu odhan karaa oo aayaddu say bishaaro u tahay waayo yusrigana ilaahay laba jeer unbuu sheegay oo ina maca alcusri yusran baa la yidhi haddana ina maca alcusri yusra yusrigana laba jeerun baa la sheegay cusrigana laba jeer baa la sheegay cusrigana maxaa la yidhi waa aayadda horena cusri baa ku jira qeybta hore ina maca alcusri maca alcusriga laba jeer baa la sheegay sida yusrigaba laba jeer loo sheegay war way isku dhigmaanuun markaa way isku dhigmaanuuna bishaarada xaggii ka sidataabuu ardaygu odhan karaa waayo cusrigiina waa laba jeer yusrigiina imisuu noqonaya yusrigiina waa laba jeer iskuma dhigmaan yusriga ka ballaadhan waayo cusrigu horta macrifo ma yahay mise maaha macrifo cusrigu waa wax la garan karayo xadi xadidmi karaya weyi laakiin yusriga ka warrama yusriga oo fudaydka ah ma macrifa mise waa nakiro maxaa nakiro looga dhigay yusriga siduu u balaadhay uu u batay uu u batay uu u batay yaa xadayn yaa garan karayaba yusriga halkaa yaala raxmadda iyo naxariista halkaa taalla maadaa ogaan karayaba kolkaa eeg halka yusribaaba iskaga badan waxaan oo dhan ilan cusrigii waa macrifo isaga albaa lagu daraye yusrigiina macrifo maaho waa nakiree e weynidiisaa loo nakireeyey si kale haddaynu u dhigno waxaa jira waxaa la og yahay af carabiga haddii erey laba jeer la sheego labada jeerba uu al wato waa mid qura uun haddii erey laba jeer la sheego oo labada jeerba uu al wato waa mid qura uun haddii erey laba jeer la sheego oo labada jeerba uuna al wadaninna laba kala duwan bay noqonayaan haddaba cusrigii laba jeer baa la sheegay labadaba alma wataa cusrigu muxuu isla noqonayaa labada jeer markaa xabbabuu isla xabad quru isla noqonaya laakiin yusriga labada jeeree la sheegay labada jeerba al miyuu wataa maymo wata labada jeer baal waa laba yusri oo kala duwan iyo xabad cusriya kolkaa aad iyo aad bay u kala wan yihiin ida shtadat bika lbalwa fafakir fi alam fa facusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax gabayaaga ayaa leh hadday dhibaato ku qabsato suurada alam nashrax bala ka fikir buu yidhi waxaad heli doontaa fa cusrun bayna yusrayni hal cusri oo laba yusri ay hareeraha kaga naban yihiin fa cusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax haddaad ka fikirta adaaba iska farxi buu ku leeyahay tamriinka labaad bayin waxaad cadaysaa ardayo mawaadin alictiraad meelaha jumlada ictiraadadiihi ay ku jirto wa faa'idatahu iyo ujeeddadiisa fi lamhilati alaatiya tusaalayaasha soo socda qaala acabaas bin alaxnaf baas bin alaxnaf ninkii la odhan jiray ayaa gabaygan iska lahaa in tama da lhajru yaa daluumu walaa tama famaa lii fi lcayshi min arabin in tama da lhajru yaa daluumu walaa tama famaa lii fi lcayshi min arabi مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون faaciluun intama hadduu dhammaystirmo dalhajru kala tagani hadduu dhammaystirmo yaa daluumu inantan daluumo la yidhaahdey walaa tama ilaahay iidankii ma dhammaystirme famaa lii iima aha fi lcayshi nolosha min arabin wax dan a iyo baahiya wax nolosha baahiya oon ka leeyahay haba yadhaatee ma jirto buuli bal hadda fiirso reerkani waa reer isqabtay qays ibnulaxnaf baa gabayga tirinaya gabadhan daluume la yidhaahna gabayga wuu u tirinaya wuxuu yidhi markaa way kanu waynu kala fogaano waan kala hijroonee haddii kala hijroodkani uu dhammaystirmo ilaahay waxaan ka baryayaa inuuna dhammaystirmin eh nolosha wax dan ah iyo ujeeddo ah oon ka leeyahayba ma jirto buu yidhi kolka hajrigu muxuu ku dhammaystirmaa waa in laysfuro la kala tago weeyaan haddii halkaa kala tag uu ka yimaado nolosha rajo danboon ka qabaaba ma jiro buu yidhi intama hadduu dhammaystirmo daakan alhajru hajriga ah ama kale hijroodki ihi yaa daluumo inanta daluumaay walaa tama ilaahay idinkii ma dhammaystirme e famaa lii iima aha fi lcayshi nolosha min arabin wax baahiihi ihi uma qabo awy jumlada ictiraadiyada ee halkan ku jirta walaa tama ayaa ictiraadiya ah walaa tama sababta ictiraadkan loo keenayna waa adducaa ducadaa la doonaya wuu alla baryayaayo inuu shaygan siduu u nicib yahay ilaahay uu ka baryayo ayuu doonaya inuu ku tuso abulfatxi albusti ninkani waa nin maasha allah adduca qabo weeyaan gabayga ninkani uu leeyahay waxaan u malaynayaa waa ka dhex muuqdaa siday cadeedu xidigaha uga dhex muuqato oo kale ayuu uga dhex muuqdaa gabayaaga gabaygiisu dhexdiisa wuxuu yidhi idaa xamida alkariimu sabaaxa yawmin wa anaa daaka lam yaxmed masaaan halkaa idaa xamida u yidhi idaa xumida maku yidhi lam yaxmeda dambe lam yuxmed maku yidhi إذا حمد الكريم صباح يوم وأنا ذاك لم يحمد مساء إذا حمد هديء حمديو حمد باك هبونيد إذا حمد هديء حمديو الكريم ننك شرفت له صباح يوم مال سبحديد وأنا ذاك حجيبو أغا هذا أرنكاسي إنو مال أون حمد الله يمادو ما يساقا هيلي كربا lam yaxmed ma xamdiyayo masaahu gelinka dambe wuxuu doonayaa inuu ku yidhaah ninku haddii uu gelinka hore xamdiyo bimacnaa barwaaqe iyo wax lagu farxa hadduu helo gelinka dambe ma haysto gelinka dambe aakhiru zamanku ka hadlayaayo adduunkuba uu soo yaraanayaa wixii lagu farxayey iyo wixii laga helayey iyo waxaasoo dhani w sidii aad u taqaani maaha buu kuleeyahay kolkaa ictiraadka ku jiraana waanaa daaka wey waanaa daaka waa jumla ictiraadiya haddaba jumlada wa anaa daaka ee ictiraadiyada ah waxa loo keenay waxay kutusaysaa aakhiru zamanka inuu yaraanayo maxay wanaagu uuna badanayana xumuhu iyo isaaadu azamaan mulacun bilisaa baa la yidhahdaa fi aakhiri zamaan azamaan mulacun bilisaa aakhiru zamaanka zamanka waxa laga buuxiyey ama lagu mamanaysiiyey wax naftu ay ka naxdo uun idaa xamida alkariimu ka sharafta lihi sabaaxa yawmin maalin subaxdeed markuu xamdiyo wa anaa daaka xagguu ka helayaa inuu maalintaa subaxdeeda xamdiyaba lam yaxmed ma xamdin karo masaa'ahu gelinkeega dambe wa qaala abu khuraash alhudali wuxuu yidhi haddaad aragta nin hudali laleeyahay waa loo daayey gabay waayo ashcar shucara ashcar qabaa'il alcarab qabiilatu hudayl bay carabtu odhan jireen ree hudayl reer ka gabay yaqaana carabba ma soo marin taariikhda ree hudaylna cidda ugu haysata gabaygu waa nin loo yaqaanay ayo waxaa loo yaqaanay abi duayb alhudali abi duayb alhudali ninkaasaa gabayga ugu haystay yadkuru akhaahu curwa walaalkii curwa ayuu doonayaa inuu inooga waramo ama uu inooga sheekeeyo wuxuu yidhi taqulu araahu bacda curwata laahiyan wadalika ruzun low calimta jaliilu falaa taxsabii ana falaa taxsabii anii tanaasaytu cahdahu walaakina sabrii yaa umaymu jamiilu taqulu araahu bada curwaata laahiyaan wadalika ruzun low calimta jaliilun falaa taxsabii anii tanaasaytu cahdahu walaakina sabriya umaymo jamiilun wuxuu doonaya inuu gabayga tiriyo wuxuu yidhi markaa taquulu waxaad leedahay araahu waan arkaa bacda curwata curwo debedii laahiyan isagoo ciyaaraya war curwo debedii isagoo ciyaarayaa ninkani arkaa curwaa geeriyooday curwo debedii ma nin baa ciyaari doona buu leeyahay wadaalika kaasi ruzun isagaaba musiiba inaan curwo dabadii ciyaaro waaba musiibaba buu yidhi low calimta haddaad og tahay jaliilun oo aada u weyn waa musiibo weyn curwo inaan laawo oon ciyaaraa falaa taxsabi ha ii malaynin buu yidhi annii anigu tanaasaytu inaan ilaaway cahdahu wakhtigiisii ninkaa wakhtigaanu saaxiibbada wada ahayn eenu wada cawayn jirnay ama aanu sheekaysan jirnay ama tashiga iyo taladu ayna dhex mari jirtay han u malaynin inaan ilaaway walaakina sabri aniga sabirkaygu yaa umaymu umaymay jamiilun waa mid wanaagsan sabir wanaagsan baan ninkaa ka sabray ilaahay dartii baan uga sabray buu leeyahay sabirka jamiilka la yidhaahdaa waa sabirka aladii laa shakwa bacda baa la yidhaha kayn cabashaba ka dambeynin musiiba markay kugu dhacdo asabru ljamiil waa sabirka ayna cabashaba ka dambeynin marnaba caaisha maxay lahayd xadiisulifkiga markay ka warramaysay waxaan idhaa ma garanaya bay lahayd ilaa kelmadii e nebi yuusuf aabihii uu lahaa mooyaane eh, nebi yuusuf aabihii uu lahaa mooyaane muxuu lahaa fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun taquulu waxay leedahay inantiina waad ka dhigi kartaa waxaad leedahay oo ninana waad odhan kartaa taquulu waxay leedahay inantii araahu ninkan waan arkaa bacda curwata curwa dabeedii laahiyan isagoo mashquulay wadalika kaasi ruzun waa musiibo jaliilun weyn welibana jaliilun waa nacti ruzunku uu leeyahay maxaa lasoo kala dhexgeliyey markaa low calimta oo jumla ictiraadiye ah taquulu waxay leedahay araahu waan arkaa bacda curwata curwo dabadii laahiyan isagoo mashquulay wadaalika kaasina ruzun waa musiibo low calimta haddaad og tahay jaliilun aada u weyn falaa taxsabi inanay hamalayn annii tanaasaytu inaan ilaaway cahdahu waktigiisii walaakina sabrii sabirkaygu yaa umayma umayma jamiilun waa wanaagsan yahay sabir wanaagsan buu ilaahay isiiyey haddaba low calimta waa israaco waxaa israac waa ictiraad oo ictiraadkanina waxaa loola yimid lilisraac ilaa nawci lkhabar waclam facilmu lmari yanfacuhu an sawfa yaأtii kulu maa qudira waclam war waxaad ogaataa waclam waxaad ogaataa fa cilmulmari qofka cilmigiisu yanfacuhu wuu anfacaaye an sawfa yaati inuu iman doono kullu maa qudira shay kastoo laguu qadarayba war waxaad ogaataa cilmigu isagaa ku anfici doonee wax kastoo laguu qadaray inuu kugu dhici doono ama uu kuu imanayo ogow waxaynu uga soconnaa haddaba fa cilmulmari yanfacuhu jumladaasi waa muctarido asalka hadalku wuxuu ahaa waclam waxaad ogaataa an sawfa yaati inuu gadaal ka iman doono kullu maa qudira wax kasta lagu laguu qadaray inuu iman doono ogow saasuu hadalku aha maxaa muctaridada laga soo kordhiyey markaa fa cilmulmari yanfacuhu baa la soo kordhiyey qofka cilmigiisu wuu anfacaayo hadda la soco fa cilmulmari yanfacuhu intaasaa la soo kordhiyey waa muctarido ujeedaduna atanbiih calaa fadli lcilmi baa la yidhaahdaa ictiraadka waxaa loola yimid litanbiih calaa fadli lcilmi war cilmigu qiimihiisa qiimuhu leeyahay ayaa lagugu baraarujinayaayo fa cilmu lmari yanfacuhu baa lagu yidhi haddaad cilmi iyo aqoon leedahay aqoontu inay ku anfaci mashaki baa kaa kaa haya aqoontu inagu iminka shilinka faa'iidadiisa waynu ognahay laakiin aqoonta faa'iidadeedan ma ogin waa nasiib daro waa ayaan daro inaad shilinkana qiimayso aqoontana aad qiimayn kari weydo xaqiiqatan waa ayaan daro cali bnu abi aalib bay qole u yimaadeenoo shilinka iyo waxay weydiiyeen iyo aqoonta iyo maa qiimo badan wuxuu ugu jawaabay miyagaa iskuba dhow dee cilmigaa qiimo leh sababee buu ku yidhiyo war midaad ilaalinaysa iyo midku ilaalinaya yaa qiimo badan buu yidhi adigaan ku weydiiye shilinkii ma ku ilaalinaya mise adaa ilaalinaya shilinkii adaa ilaalinaya laakiin aqoontii ka waran aqoontii baa adiga ku ilaalinaysaa aday ku ilaalinaysaayoo adduunkaag iyo aakhirada wax nafci iyo faa'iide ku leh ayay aqoontu kugu ilaalinaysaa mid kale u yimid oo cali oo ka warran buu yidhi yaa qiimo leh maxaa isku dhaweeyey buu yidhi aqoonta ayaa qiimo badan oo shilinka ka sarraysa intay doonto sababee buu yidhiyo wax markaad bixisana yaraada iyo wax markaad bixiso bata yaa qiimo badan buu yidhi dee markaad bixiso badanaya waa cilmiga markastood cilmiga bixiso oodan ku bakaylin wuu ku badanaya laakiin adduunyadii sidaad og tahay adduunyadii sidaad og saddex mid haddaad mid bixiso dee tiradii laba kuusoo hadhaysa ilahay haba kuu barakeeyaba labadaasoo dee barakaha kuu geliyo haddii ilahay dartii aad ula baxda dee ilahay dartii haddaad ula baxda barakaa laguu gelini layne mid saddexaad baa u yimid oo caliyo buu yidhi yaa qiimo badan balana su-aasha jawaab dee cilmigaa qiimo badan buu yidhi ii sababe buu yidhi wuxuu yidhi wax dadku kugu jeclaanayaan iyo wax dadku kugu nacayaan iyo maa wanaagsan dee ka dadku kugu jeclaanayaan bu ayuu yidhi iminka haddaad adduunyo leedahay ka kuu qoslayo markuu ku hortaaganya markaad ka dhaqaaqdo gacantii godaygiibu odhanayaa maogtahay kuma jiro kolka waxa weeye waa laysku nacaa un baashaha haddaba atambiih calaa fadli lcilmi wax la yidhaa ayaa la doonayaa in laynoo halkan uu inagu baraarujiyey gabayaagu layliska saddexaad bayin waxaad caddaysaa mawaadina tadyiil dhammaan waa wada tadyiil layliskani bayin waxaad caddaysaa mawaadina tadyiil meelaha tadyiilka caddee wa nawcahu noociisana caddee fii kulli mihaalin min alamhilati ilaatiya qaala abu tamaam baa yidhi yuczaa kii oo loo nisbaynayo ah, yucazi isagoo tacsiyeynaya alkhaliifata khaliifka fi bnihi inankiisii khaliifkiibuu inankiisa ka tacsiyeynaya markaa gabayganuu tiriyey تعزى أمير المؤمنين فإنه لما قد ترى يغذى سبي ويولد هل ابنك إلا من سلالات آدمين لكل على حوض المنيات موردون وعلي تعزى ورد كيسو أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين المؤمنين تأمير كوغي ورد كيسو fainahu arrinku waxa weeye limaa shayga qad tara aada arkayso ayaa yuqdaa loo koriyaa asabiyu ilmaha oo yuuladu loo dhalaa amiirow adkayso caruurta waxaa loo koriyaayoo loo dhalaa waxaa aad arkayse waa maxay wuxuu arkayaana dee inay dhintaan war caruurta waxaa loo dhalayaa oo loo korinayaa inay dhintaane iska adkayso buu yidhi amiirow halibnuka inankaagu horta ma aha waa iga su-aale ilaa min sulaalati aadam caruurtii nebi aadan mooye wax kale ma yahay ilmo beni aadan mooye wax kale ma yahay inankaagu waa maya jawaabtu likullin qof kasta waxa u ahaaday calaa xawdi almaniya darka geerida dushiisa mawlidun inuu ku arooro qof kastoo ree bani aadamihi darka geerida waa ku aroori doonaa maalin buu ka cabbi doonaa sariirta meydkana la saari doonaa tacaza iska adkayso amiira almuminiin yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoogiyo fa innahu arrinku waxa weeyi limaaka katara aada arkayso ayaa yuqdaa loo koriyaa asabiyu ilmaha yar oo wayuuladu loo dhalaaye hal ibnuka inankaagu ma yahay ilaa min sulaalati aadam carruurtii nebi aadan dhabarkiisa ilaahay ka beeray mooye wax kale likullin mid kastaba waxa u sugan mawlidun aroor calaa xawdi lmaniya geerida darkeega uu ku arooro haddaba waxaa jira tadyiilku waxa weeye hal ilaa min sulaalati aadam intaasi waa tadyiil hadalkaa laga daba keeno faraq looga dhigay tadyiilkaana ujeeddada iyo hadafka laga leeyahay w tadyiilkana wuxuu noqonayaa labada tadyiil kii la odhan jiray lam yajri yejri majralmael wey lam yejri majralmael kii una hadalku ka maarmi jirin weeyaan haddana tadyiil labaad baa gabayga ku jiro likullin calaa xawdi lmaniyati mawridun waa tadyiil labaad tadyiilkaa labaad waa kii la odhan jiray jaari majralmael kii la odhan jiray wey ibraahim ibnu lmahdi wuxuu yidhi fii rasaai ibnihi inankiisa markuu u barooranayey tabadala daaran hayra daari wajiiratan siwaaya waaxdaathu zamani tanubu wuxuu yidhi tabedela inankaygii wuxuu bedel u qaatay daaran daar buu u bedel qaatay hayra daari daartaydaan ahayn daartaydii daaran ahayn buu bedelkeygii qaatay wajiiratan jaar ayuu qaatay siwaaye aniga aan ahayn halkuu aniga jaar igala ahaan jiray cid kale ayuu jaar ka dhigtay wa axdaathu zamaan xilliga dhacdooyinkiisuna tanuubu way isweydaartaan waa naaibo way kugu dhacayaan wey waa tusiibu wa axdaathu zamaani tanuubu way kugu dhacayaan iyagoo isweydaarasho kuugu dhacaya welibanaah haddaba ilmahaa yar ee aabbihii uu u barooranayo uu leeyahay daartayda daaran ahayn ayuu inanka igii tegey anigii jaarka la ahaana cid kale cidan ahayn buu jaar ka dhigtay waxaa ku jira tadyiil waxaana weeye inta ugu dambaysee waa axdaathu zamani tanubu tadyiilkaasi waa noocii la odhan jiray jara majr majralmathal qaacidada dib ugu noqo jara majr majralmathal waa ka macnihiisu uu dhammaystiran yahay hadalka hore ka maarmaya ayaa la yidhaha jara majralmathal fain aku maqtulan fakun anta qatilii fbacd manaaya اlqowmi akraamu min bacdi fain aku haddaan ahay maqtuulan mid la dilayo war kolley haddaan geeriyoonayo amase lay dilayaba fakun anta adigu waxaad noqotaa qaatilii kii idilayey war adiguba idil buu yidhi haddii lay dilayo fa bacdu manaaya alqowm dadka geeriyadooda qaarkood fa bacdu manaaya alqowm dadka geeriyadooda qaarkood akramuu way ka sharaf badan yihiin min bacdin qaarka kale wargeeridu way kala sharaf badan tahay inuu ku dilo nin liita oo dameer ah iyo inuu ku dilo nin qaaliya oo la yaqaan miyeyna labadaa geeri islaamin buu ku leeyahay kollay haddii lay dili ninka ugu sharafta badan yahay dilo kaale adigu idil bu adaan sharaf kugu tuumayaaye ilin geeridu way isdhaantaae waxaa jira geeridu carabta dhaqan waxay u lahaan jireen inay geerida aada u kala doorbidaan abijahl ma garanaysiin abijahl waa nin qureesheed buu ahaa oday idiloo qureesheed buu ahaayoo laga dambeeyo hadalkiisuni uu masmuuc yahay ama hadalkiisun la maqlo ayuu ahaa abijahl oday la yaqaan buu ahaa waxa dhacay maalintii beder markay raggu isheleen ayaa cabdullaahi ibnu mascuud inuu ahaa baan u malaynaya cabdullahi ibnu mascuud buu ahaa ayaa halkaa qoorta iskaga taagay abijahl cabdullahi ibnu mascuud inan yaroo dhooban dhoobanoo makana adhiga ku raaca ayuu ahaan jiray abijahloo kooma ku jira ayaa koomadii ka soo baxo wuxuu arkay cabdullahi ibni mascuud oo halkaa qoorta kaga taagan intuu kor u eegay buu yidhi laqad irtaqayta jabalan ya yarucay calqanam alla dheeraa buu yidhi buurtaad kortay adi jirow or maanta buurtaad fuushan tahay dheeraa buu yidhi buurta halkuuga jeedaa isagaa buur iska dhigiyo moog ya markaasuu la hadlayo wuxuu ku yidhi limani daa'ira hor dagaalka gebagabadiis iyo guushiisi yaa yeeshay cabdillaahi baa la hadlay wuxuu hi lilaahi walirasuulih ilaah iyo rasuulkiisa ayaa maanta guulaystay oo meeshay ka guulaystay waanad aragtaa dee halkaa taagan tahay markaasuu abi jahal wuu taahay wuxuu eegay siduu u geeriyoonayo markaasuu yidhi low ana akaariyan qatalanii low ana hayra akaari akaariyin qatalanii alla ninaan qoti ahayn miyuu idilo buu qoti ahayn kollay waan dhimanaya waa laydili lahaaye ninaan qoti ahaynuni miyuu idilo kolka wuxuu uga jeedaa reer madiine ayaa ay qoti odhan jireen ma beeraha iyo timirta ayay ugu bixin oo timirtay beeran jireen kolkaa geeridu way kala sharaf badan tahay adigu idil buu leeyahy kol haddii la idilayo fa in aku haddaan ahay maqtuulan mid la dilayo fa kun anta adigu waxaad noqotaa qaatili kii idilayay fa bacdu manaaya alqowm geeriyada qaarkood baa akramu way ka sharaf badan yihiin min bacdin tadyiilku inteebuu ku jira intan dambe fa bacdu manaaya alqowmi akramu min bacdin waa tadyiil tadyiilkaa maxaynu kolkaa idhaahnaa waa noocii la odhan jiray jara majra lmaal qaala tacaala ilaah baa yidhi daalika kaa jazaynaahum ku abaalinaynaa bimaa kafaruu kufrigoogii baanu ugu abaalinaynaa wahal nujaazi miyaanu abaalinaa ila alkafuurka gaalnimada badan mooye wax kale aayadda qur'aanka ah. ilaahay wuxuu idhi daalika jazaynaahum kaasaanu ku abaalinay kaa waanu ku abaalinay buu ilaahay yidhi talow sababta loogu abaaliyo waa maxay bimaa kafaruu ma haysaa bimaa kafaruu maadaa af carabiga dhowr nooc baa laga dhigaaye masderiye ka dhigo aayadda macnaheegood fahmi doontaa maada masderiye ka dhigo maada masderiye markaad ka dhigato bimaa kafaruu maxay kuu noqotay bikufrihim bay noqotay bikufrihim ilan ereygan maadana masderiyo masder baad ku bedelaysaa bacduna waa sababiye daalika jazaynaahum kaa waanu ku abaalinay bikufrihim gaalnimadooda darteed baanan ugu abaalinay bimaa kafaruu waa maxay macnuhu waa bikufrihim ilaahay wuu abaaliyey sababtiina wuu kuu sheegay wuu abaaliyey oo waa bikufrihim wahal nujaazi miyaanu abaalinaa ila alkafuura ka kaafirnimada badan mooye mid kale u fiirso haddaba aaway tadyiilka aayadda ku jira wahal nujaazi ila alkafuur waa tadyiil waana nooci macnaha ma la keli noqon karaa mise lama keli noqon karayo lama keli noqon karayo wa waxa kii la odhan jiray lam yajri majra lmaal weeyaan tamriin bayin waxaad caddaysaa mawaaطin alixtiraas meelaha ixtiraaska iyo is-ilaalintu ay ku jirto wa sababa lityan iyo ujeedada loo keenay bihi isaga fi lamhilati ilaatiya dhammaan layliskan iminka soo socda siduu u dhan yahay waa wada ixtiraas weeyaan layliska oo dhan baa ixtiraas noqonaya qaala abulxusein aljazaar wuxuu yidhi abulxusein aljazaar nin loodhan jiray waa nin masri oo gabaygiisu aad iyo aad uu u wanaagsanaa weeye lix boqol iyo kowdii ayuu dhashay ilaa wuxuu geeriyooday lix boqol laba iyo toddobaatankii nimankii gabayga wanaagsanaa buu ku jiray wayahtaazu liljadwa idaa maa madaxtuhu kama htaaza xashaawaas fahu shaaribu lkhamri wuxuu yidhi wayahtazu ninkan igu liljadwa arrimaha jadwiga iyo faa'iidada le ayuu isku lulaa idaa maa madaxtuhu markaan ammaanayo mar alla markaan sidaa u ammaano wax kastoo faa'iide le markuu maqlo uu gariiraayo oo u islulaa buu kule madaxa ayuu lulaa kamahtaza siduu u gariiro shaaribulkhamri ka khamrada cabayaa siduu u gariiro xaashaa wasfahu wasfigiisu wuu ka nasahan yahay khamradaase haddaba way ixtiraasku markuu yihi kamahtaza shaaribu lkhamri khamriilu siduu ugariiru ugariiraa markuu ku yihi waxa la moodi karaa oo talowkaad ammaanaysaa ma khamriguu cabaa ma bahashu cabaa si aan loo moodin inuu bahasha cabo ayuu ula keenay maxay kelmadda ah xaashaa wasfahu ixtiraaskii waa wuxuna wasfahu wuxuuna kutusayaa waa tanziih buu kutusayaa iyo tadhiir buu kutusayaa qofkani inuu nadiif ka ahaa bahasha wa qaala aakhar mid kale ayaa yidhi wma bi ilaa maain siwa niili gullatun walow anahu astaqfiru llaha zamzamu wma bi ilaa maain siwa niili gullatun walow anahu astaqfiru llaha zamzamu soomaalidu maxay taqaanaa ixtiraaska noocana ya aad iyo aad bay u yidhaahdeen arrebelow waadigii hee caynka ah hadda allaha iga dhaafe allah iga dhaafeedaa ma arkaysaa waxa weeyi waa tan oo kale weeyaan kolka waxay ku doonayaan inay kuu sheegaan maxay jumlay sheeg war bay kuu wadaan warkaasi waa war ay maxaanku idhahdaa ay hadalkun ku macaanaynayaane maaha war sidaa u jira markaa isla warka markuu waramayo kaama qarinayo ayuu odhanaya hadda allaha iga dhaafee waxa wey warkani waa war khaldan markaa hadalkunbuu ku macaanaynaya bay ka dhigan tahay bi iguma sugna ilaa maa in biyo siwa niili niil aan ahayn qulatun horta webi biyo aan niil ahayn ani umaba buu yidhi nimankan masaaridu dee webiga ay inta badan ay wax ka helaan waa webiga niil weeyaan sidaa dartood nil mooye wax kale lama mirsiiyo maadaama webigii iyaga dhex marayey ee ay biyihiisa haysteen ee ay beerahooga ku warawsanayeen ee ay dee shidaallada kala soo eede ay laydharhka ka dhalinayeen waxyaabo badan webiga ay uga faaidaysanayeen niil buu ahaa marka webigaa niil agtooda qiimo weyn buu ka taagan yahay wamaa bi iima aha ilaa maain biyo siwa niili niil aan ahayn mooye ulatu wax qula ama aan ka faa'iidi amaa baahiy oon u qabaaba ma jiro walow anahu biyahaasi hada zamzamu zamzamna ha ahaadaan walow zamzamna ha noqdaano uma baani kol haddayna niil ahayn astakfir llah ilaahay hayga dhaafe oo iyaga kuwaa zamzamkaa kolley waa loo baahan yihe kolkaa ninkani wuxuu doonay waa nin masriya inuu inoo sheego ayuu doonayaa webiga niil qiimihiisa uu agtiisa kuleeyahay iyo masaarida agtooda kolkaa biyo aan niil ahayn dee miyay helayaanba horta ya biyo aan niil ahayn may helayaan may ma helayaan kolka waxaa aan niil ahayn waxaan ahayn oona maraya ma jiro buu ku yidhi annagu waa niil iyo baaba biyo kale ma rabnaba walow may zamzamna ahaadaan allah iga dhaafay iyaga laakiin iyaga lama dayn karayo weeyaan aaway haddaba ixtiraaska halkaa ku jiraa astaqfir ullah weeyaan astaqfir ullah wuxuu kutusayaa markaa horeba hadalkani sidaa loo yidhi inuuna ahayn qaala cantara cantara in badan baynu soo marnay oo waa ninkii aynu odhan jirnay aabihiina waa ka dhaartay hooyadiina xabashiyad bay ahayd dhibaato badan baa ku dhacday ninkan wuxuu yidhi cantara markaa ah, yukbirki man shahida alwaqiicata anani aksha alwaqa wa aciifu cinda almaqnami yukbirki inanay buu yidhi waxaa kuu warami lahaa yukhbirki waxaa kuu warrami lahaa man shahida alwaqiica dagaalka ciddii xaadirtay goobjoogayaashii dagaalka ayaa kuu warrami lahaa annani anigubay kaaga warami lahaayeen aksha alwaqa inaan dagaalka daboolo laygama soo gaadhaba dagaalka wa acifu inaan dhowrsoonahay cinda almaqnami marka qaniimada la qaybsanayo ixtiraaska mayla socotaa hadda halkan ku jira ixtiraasku wuxuu noqonayaa maxay wa acifu cinda almaqnami ninku markuu ku yidhaahdo akshal waqa dagaalka xagga horaan iskaga tuuraa waxad moodi dagaalka sababtu u dagaalamayaa inay tahay litalabi alghaniima ar muxuu u dagaalamayaa baad is lialabi alghaniima kolkaa wuxuu ilaalinayaa inuuna dalabulghaniime u dagaalamayn buu iska ilaaliyo waacifu cinda almaqnam anu raggana waan laayaa marka cuntada iyo qaniimada lasoo gaadhiya shilinkana halkaasaan istaagaa sida libaaxu oo baktiga uga joogsadoo kale ayaan halkaa uga joogsadaa buu doonayaa inuu yidhaah waan daawadaa sidaa loo boobayo bahasha yubirki kolkaa waa jumladani waa jumlo aad u qiimo badan wey waacifu cinda almaqnam xataa gabayaaga soomaaligu way leeyihin inaad og tahay mooye imika qof suugaanta soomaaliyeed yaqaana hadduu inala joogo jumlada waacifu cinda almaqnamihi qiima weyn bay soomaalida agtooda ugu fadhidaa waacifu cinda almaqnam macnaheedu waxa weeye marka dagaalka la tegayo waxa aada iyo aad ninku iskaga fogeynaya ama uu iskaga nasahayaa maxay inuu yahay ninkani nin adduunyo u dagaalamayay in lagu sawiro taasuu aad uga dheeraanaya yukhbirkii waxaa kuu warrami lahaa man shahida alwaqiicata goobta dadka xaadiray ayaa kuu warrami lahaa annanii anigu aksha alwaqa dagaalka inaan isku tuuro oon daboolo waacifu aan dhowrsanahay cinda almaqnami marka wax la qaybsanayana kacab ibnu saciid alghanawi wuxuu ihi nin kacab ibnu saciid alghanawi la yidhaah xaliimun idaa malxil muzayana ahlahu maca alxilmi fii cayni rijaali mahiibun xaliimun waa nin badan idaa malxilmu marka dulqaadku zayana qurux uu u yahay ahlahu dadkiisa xaliimun waa nin dulqaad badan idaa malxilmu marka dulqaadku zayana qurux uu u yahay ahlahu dadkiisa ninkani waa dulqaad badan yahay marka dulqaadku dadkiisa uu qurux u yahay maca alxilmi xilmiga miciisa haddana fii cayni rijaal ragga indhahooga mahiiban waa lagaga haybaystaa ragga indhahoogana haybad baa saaran maca alxilmi fii cayni rijaali mahiibun waa ixtiraas qofka marka lagu dhaha waa xaliim u dulqaad badan yahay waxaad moodaysaa qof lagu soo wada dhiiranayo oo wax xun iyo wax liitaaba iyagoo yaacaya u imanaya laynaga joogba ma garaa u daaye waa nin dulqaad le oon yurba iska kaa odhanayn weeyi kolkaa in wax kastiba ay u imanayaan afka uga soo gelayaan baa la moodayaa kolkaa taasuu ka ilaaliyo wuxuu ku yidhi war hadda ragga indhahooga waa laga haybaystaa ninkana la soco haybad baa saaran waa ixtiraaskii markaa layliska shanaad bayin ardayo waxaad caddaysaa mawaaqica alidnaab meelaha iطnaabku uu ku jiro wa anwaacahu iyo noocyada iطnaabka walgarada minhu iyo danta laga leeyahay fii ma halkan adigunbaa laguu daayay idnaabkii lamaba kala qaadqaadin adigaa idnaabka lagu dhaafay wuxuu noqon doono qaala tacaala ilaah baa yidhi ina allaha ilaahay baa yaamuru idin amraya bilcadli cadaaladdu idin amraya wlixsaani ixsaankiiya samafalku idin amraya waitaa'i dilqurba kuwa qaraabadow saaxiibkaa inaad siisiin wax ayuu idin amraya wayanha ilaahay wuxuu idiin diidaya can ilfaxshaa'i waxa xun waalmunkari waxa la inkiro walbagyi iyo dulmiga ayuu ilaahay idiin diidaya aayaddaa balaaqo badan baa ku jirta balaaqada ku jirta markaad doonayso horta kow inna ayaa hadalka laga bilaabay innadu maxay faa'iideyn jirtay laba jumlada ismiya laga dhigay jumlada ismiyadiina maxay noqon jirtay ahubuut walistimraar dee waa tawkiidka kamid ayay faa'iideysaa saddex allah ismiga ina maxaa laga dhigay ismiga imla jumla khabariya baa laga dhigay jumla ficliya baa laga dhigay ismu ina waa in allaha waa ismigii ya'muruyo jumla eh, ficliya ah khabara kolkaa khabarkoo jumlo noqdaa macnihiisu muxuu ahaa dee tawkiid buu ahaa khabarkoo jumlo noqda macaanidiisa tawkiidka kamid a macaani badan buu leeyahe in allaha yamuru kolkaa saddex tawkiid baynu halkaa ku haynaa saw ma maadada amar ah sideeda ka waran amar goormaa laysamraa marka shayga aada loo adkaynayo afar tawkiid mid waa siiqadii iyo luqa ahaan weeyaan oo waa amarku macnihii uu lahaa midna waa inada lagu gutay midna waa jumlada ismiyada laga dhigay midna waa khabarkoo jumla ficiliya laga dhigay afar tawkiid ayaynu haynaa in allaha ya'muru ilaahay baa amraya haddaba la soco ciddii la amrayey mee in allaha yamuru markaa tidhaa away dadkii la farayey waa maxduuf ujeedooyinka kitaabkeennan balaaqadu way ka aamustay oo maynaan soo dhiganine ujeedooyinka loo xadfo waa alxadfu yaqtadi alcumuum ilaahay wuxuu cadaalada amrayaa cid kaste oo cadaalad samayn karta cid kaste alxadfu yaqtadi alcumuum in allaha ya'murukum lama odhan in allaha ya'muru lmuslimiin lama odhan in allaha ya'muru fulaan wa fulaan lama odhan in allaha yamuru ru'asaa lama odhan madaxda un lama odhan war waa inaad cadaalad naftaada ka bilowwo naftaada ka bilowwo waa inaad waa inaad cadaalad siday ahayd aad ula in allaha ilaahay baa yamuru amraya bilcadli cadaalad buu ilaahay amraya adl buu amraya cadli ayuu ilaahay amraya walixsaani ixsaanna wuu idin amrayaa samafal insaanka waxaad ku dheer tahay inaad wanaaga ka qayb geliso ood ixsaan u samayso haddaad hanti ku dheerta inaad hantidii muwaasalo samayso od xidhiidhiso haddaad aqoon ku dheerta inaad aqoontii ku xidhiidhiso haddaad caqli ku dheerta inaad caqligii ku xidhiidhiso haddaad nabadgelyo ku dhaantay inaad nabadgelyadii ku dhawaysood kusoo dhawayso waa ixsaan nooc maa min alixsaan weeye in allaha ilaahay baa yaamuru amraya bilcadli cadliga iyo cadaaladda walixsaan iyo ixsaanka iyo samafalka wa iitaa'i dilqurba iyo ka qaraabada u in la siiyo ka qaraabada u saaxiibka ah in la siiyo ayaa lagu yidhi wixii la siinayey waa laga aamusay waitaai diqurba qadarka la siinaya maa laynoo sheegay ma kun shilin siiba ma boqol dollar siiba waitaai diqurba maya qadarkan la siinayo waa laga aamuso alxadfu yaqtadi lcumuum waynagii soo nidhi war adigu kan xidhiidhi uun qof kastaaba inta uu awoodi karayo ayaa loo baahan yahay inuu ka dhigo waxaad karayso uun kol waxaa adkanaysun bu ilahay ku amraya inaad wax ka bixiso wayanhaa ilaah wuxuu nahiyayaa can ilfaxshaai xumaha waalmunkari waxa la inkiro iyo walbaqyi dulmiga haddaba aayaddaa inaab baa ku jira inaabka ku jiraa waxaa weeye iitaa'i dilqurba miyayna soo hoosgelaynin ixsaanka ilaahay ixsaan buu idin faray marka la yidhaah iitaa'i dilqurbaana laga daba keeno iitaa'i dilqurba ayay soo hoosgelaysaa ixsaan kolkaa maxaynu odhan jirnay inaabka noocana cadfu khaasin calaa caam baynu odhan jirnay cadfu khaasin calaa caam ujeeddadiisuna waxa weeye litanwiihi lkhaas weeyaan wa tacdiimihi wa yanhaa can ilfaxshaa marka la yidhi oo dhan buu ilaahay idinka nehiyey maxaa laga dambaysiyey walmunkari walbaqyi munkarka iyo baqyigu yay soo hoosgelayaan haddana dee faxshahay ku jiraanay hoosgelayaan ujeeddadanna waa cadfu khaas calaa caam kii horeo kale weeye wa qaala tacaala alle ayaa yidhi ilaaliya cala salawaati salaadaha ilaaliya wasalaati lwustaa war salaada dhexena ilaaliya oo u dadaala haddaba salaadaha ilaaliya markii layna yidhi xaafidu cala salawaat salaadahaasi waa jamiica salawaat almafruuda salaad kaste oo faral ah ayaa soo hoosgelaysa halkaa dee xifdigeeguu fara badan yahay macaani badan baa lagu ilaaliyaa xifdiga salaada waa inaad waktigeega ilaalisaa ood makaankeega ku ilaalisaa ood maxaan ku idhaahdaa iyadu difaac bay leedahay difaaceega aad ilaalisa haddii difaaceega aad la jiidho oo iyada laysku qabsado salaad waad isdaynaysiin waa sunayaasha eeg shaydaanka sunayaasha isku haysta maalinna kaad ka tegaysaa sunne ha ahaado maalinna kaad la imanaysaa sunne ha ahaado laakiin salaada hayse soo gaadhina soomaalidu waxay odhan jirtay qori bilaa toorey toore baashan tooreyda la yidhaha qori bilaa toorey qori maaha bay odhan jirtay awr bilaa dameer ihina awr maaha bay odhan jireen salaad bilaa sunnaha maxaad u haysataa markaa de waa ka kac waa halis weeyaanoo ninka soomaaligii markuu qoriga sito haddii qoriga laga qabsado qoriga cidda waxa u badbaadin jiray tooraydu ahay tooraydaa u badbaadin jirtay sunayaashuna halkaasay inoogu jiraan oo waa salaada in lagu badbaadiyo wey xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadaha ilaaliya wa salaati lwusطa haddaba salaatulwustadu miyayna salaadaha kamid ahayn maxay kula tahay salaatulustadsow salaadaha ka mid maaha maxaa loo soo celiyey haddaba maynu inaab ahayn waa cadfu khaasin salaatulustada laba jeer buu ilaahayna amray markaa inaan ilaalino mar iyadu iyadoo salaadaha jumladooda ku jirtu ilaahayna amray oo xaafidu cala salawaat baa lagu salaadaha ilaaliya oo salaadii bay tahay marka xigana ilaahay si gaara ayuu usoo qaatay oo wuxuu ina amray oo wasalaati lwusta baa lagu laba amar baad markaa meesha ku haysaa kolkaa cadafkaasi waa cadfu khaasin calaa caam ujeedadiisuna waa lagu tacdiiminaya qaala shaacir wsacyu fi risqi wlrzaaqu qad qusimat bagyun alaa ina bagya almari yasracuhu wuxuu yidhi ninkan gabayaagiihi way ula gashay un baan u malaynayaa gabaygane wasacyu fi risqi wlrzaaqu qad qusimat bagyun alaa ina bagya almari yasracuhu wasacyu inaad daba cararto fi risqi risqiga inaad daba cararto walaarsaaq hadda arsaaqda qad qusimad waa la qaybiyeybe e. bagyun waa dulmi arsaaqdii waa la qaybiyey inaad arsaaqdii risqiga daba carartaa sideeday dulmi u tahay buu ku yidhi waa dulmi waxba daba cararin ilahay wuu ku siinaye wasacyu inaad daba cararto fi risqi risqiga walaarsaaqu hadda arsaaqdana qad qusimad waaba la qaybiye bagyun waa dulmi alaa ina bagya almari qofka dulmigiisuna yasracuhu isagunbuu liritaa dulmigaasi aduunbuu ku dili doonaa buu kuleeyay adla imanaysaa haddaba halkan laba idnaab baa ku jira idnaabka koobaad walarzaaqu qad qusimat weeyaanoo waa ictiraad noocii ictiraadka la odhan jiray weeyi idnaabka labaadna alaa ina bagya almari yasracuhu weeyaan waa noocii tadyiilka la odhan jiray weeyi labadaa idnaab ayaa ku jira qaala tacaala alle ayaa yidhi wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmu diini maalinta qiyaamadu waxay tahay ama maalinta xisaabtu waxay tahay diin waa xisaabta daana yadiinu diinan waa xisaabta weeyaan ma og tahay kamaa tadiinu tudaan wamaa adraaka maxaa ku yawmu diin maalinta xisaabtu waxay tahay uma maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey yawmu diin halkan inaab baa ku jira waa takraar takraarkanina waa litahwiil wa qaala tacaala alle ayaa yidhi wa qaala ladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey yaa qowmi tolkayow itabicuu itabicuuni isoo raaca ahdikum anigaa idinku hanuunin sabiila rashaadi jidka toosane yaa qowmi tolkayow innamaa haadihi alxayaatu dunyaa noloshan adduunyadu mataacun waa iska raaxa raaco wa ina alaakhirata aakharana hiya daaru lqaraar iyada ayaa daarta lagu sugnaada ah. dadka dacwadda gudbinayey ilaahay in badan buu qur'aanka qiimahooga inoogu caddeeyey waayo dacwaddu iyo xaqa oo la sheegaa shi arrin sahlan ma aha haddaad xaqa sheegto waxaa doonto aha u oo ilaahay agtiisa qiimo weyn baad ku leedahay xaqa cidna loogama gabado xaqoo la sheegaa waa sharaf waxaynu ognahay quraanjadu qiimo inta laag bay leedahay soo quraanjaba maaha horta yari adi iyo quraanjo marka la barbar dhigo ka waran ma la barbar dhigi karaaba qur-aanjaa beri ayaa dacwad samaysay ilaahay baa qur'aankiisa ku sheegay qaalat namlatun yaa ayuha naml idkhuluu masaakinakum laa yaxdimanakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun kolkaa quraanjadaasi tolkeed markay u digtay ama quraajooyinkii markay u digtay ilaahay qur'aanka ayuu ku sheegay kolka haddaad dacwadda iyo xaqa gudbiso waxaa doontaba ahaw markaaga hore oo ilaahay agtiisa qiimo weyn baad ku yeelanaysaa wa qaala ladii kii wuxuu yidhi aamana waa ninkana dacwad fidinaya waad arkaysaa ninkani iimaan buu leeyahay wa qaala aladii aamana kii iimaanka lahaa wuxuu yidhi eg wa qaala lmuminu lama odhan maxay lama odhan wa qaala lmuminu maxuu ilaahay qaala lmuminu u odhan waaye o qaala ladii aamana loo yidhi baad u maxaa ismiga mawsuuliya siladiisa loo doortay ismiga mawsuuliyo siladiisa waxa loo doortay macnahay siladu xambaarsan tahay baa lagu dareensiinaya aamana waxaa lagu dareensiinayaa qofkani in weyn inuuna diinta kusii jirin aamana waa ficil maadi sow inuu beri dhown uu isaguba diinta soo galay mar alla markuu diinta sidaa usoo galay buu macaankeedii dhadhamiyey markaasuu ishayn kari waayay oo markaasuu carabku xaqiisii xaqii ku hadlay wa qaala ladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey isaga laftiisa marka hore baadi ahaa markaasuu haddana qiimahan yeeshay markuu dacwaddii qaatay yaa qawmi tolkayow buu yidhi ittabicuunii aniga isoo raaca ahdikum waan idin hanuunin sabiila rashaad jidka toosan ayaan idinku hanuuninaya jidka toosan toosanaan idinku hagee kaalaya buu yidhi dadku caqliga aadamuhu maalin kasta halkuu joogu ku xisaabtamaa waxaa la dareemayaa inuu m inuu ku xisaabtamayo maanta adduunyaad joogtaayo adduunyunbaad ku xisaabtamay haddaad ilaahay baridood qacmaha taagto alla ilaahu ilaahumada dunyadii igu siisid intan yareen ku weydiistay unbaad odhan hadii aakhare laguu dhigo aakharadaa waxa weeye halkan un baad ad uxiisaynaysaa waxa inaad ku hesho kolka waxaad ogaataa aakhare markaad tagto caqligaagu wuxuu odhan alla ilaahu maxaa ducada iga aqbalaysood adduunka iigu siisay maad wada aakharo unii kaydisid halkaasuu ku xisaabtamayaa ma og tahay qawmi tolkayow innamaa haadihi tani alxayaatu dunya ee noloshan adduunyadiihi mataacun waa raaxo kooban waa raaca kooban oo gelin ah wa ina alaakhirata aakharana hiya daaru lqaraar iyada ayaa adaarta ah sugnaanshaha ee lagu sugnaado een laga guurguuraynin een kow lahayn kow lama odhan karo hadda kow lama odhan karo weligeed ha socota weeyi waad wa qaala aladii aamana yaa qowmi ittabicuuni ahdikum sabiila rashaad kolkaa yaa qowmi inamaa haadihi alxayaatu dunya mataac wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar waad haysaa aayadda intaa dambe maxay samaynaysaa waxay inoo fasiraysaa intii hore ahdikum sabiila arashaad kolkaa waxa weeye maxay aliidaax bacda libhaam ahdikum sabiila rashaad jidka toosan aan idinku hanuuniyo waxaa ka midaba inay adduunyaduna tahay waxaan iska gaaban aakharana ay tahay noocan kale usluk yadaka gacantaada waxaad gelisaa fii jaybika jeebadaada geli takhruj way soo bixi baydaaa iyadoo cad min gayri suu'in xumana aan lahayn welibane xumana kuma jiro welibana insha allah nambarkaa lixaad baynu ka bilaaban doonaa berri biidn illah intaa noogu joogo wallahu alam